shariig yeelina ilaahay xaqaasi waa xaqii alle subxaana wa tacaala dabcan xaqa nebiguna waxa weeyaan wuxuu ku xigaa xaqa ilaahay caza wajalla waayo haddaanad nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam aanad rumayn haddaanad nebi maxamed sala allahu alay slam aanad mutaabaca ula iman seebad ilahay oo caabudiisaa marka dimniyin baa laga fahmaya sida fadiilat sheekh maxamed salix bin cuthaymin raximah allahu tacaala uu tafsiirkiisa ku sheegay wa bilwaalidayn ixsaana labada waalidna ixsaan u sameeya oo si wanaagsan ula dhaqmo marka baarinimada layna amray ee ilaahay nagu waajibiyey in labada waalid loo ixsaan falaa oo la obaariin loo noqdaa waxa weeyaan alixsaanu ilayhimaa bilqowli wa bilficli wa bilmaali calaa qadar istitaaca dabcan waa layna amrayaa ixsaanka laleeyahay labada waalid ixsaan fala ee laynagu waajibiyey waa in labada waalid la wanaajiyo oo lagu wanaajiyo bilqowli qowlka si xun hawloo hadlin walaa taqul lahuma ufin Ah. Eh, allahuma sl maxamed wabilficli ficilka iyo wabilmaali iyo maalka saas weeyaan nebiguna sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan oynu naqaano ayuu ku tilmaamay kaga hadlay xaqa ay labada waalid ay nagu leeyihiin axaadiistaasi waxaa ka mid a ah xadiiska eh, abu cabdiraxmaan eh, cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu uu soo wariyey xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo saaray cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu yidhi qultu linabiyi sala allahu alayh wasalam ayu lcamali axabu ila allah tacaala acmaasha teebaa xagga ilahay loogu jeceliyay acmaasha aynu samaynayno teebuu ilahay ugu jeceliyay qaala asalaatu calaa waqtiha nabiyu sal ly slam nabigii baa yidhi asalaatu calaa waqtiha salaadda oo waqtigeyga la tukado salaadda oo waqtigeyga la oogo ayuu ilaahay acmaasha ugu jeceliyey qultu uma ayu teeb camalkee camalkaa kusoo xiga yuqaala biru lwaalidayn waalidka oo baari loo noqdo qultu uma ay qaala aljuhaadu fi sabiil marka waad arkaysaa alsalaatu calaa waqtihaa waxaa ku soo xiga biru lwaalidayn baa kusoo xiga axaadiistaasi nebigu uu kaga hadlay in usamafalka iyo in baari labada waalid loo noqdo waxaa ka mid a xadiiska bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen ayضa min abi an abi hurayra ay ka wariyeen radi allahu canhu can abi hurayra radi allahu canhu qaala jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam faqaala ya rasuula allah nin baa nebigii alle u yimid rasuulkii alle yinu yimid sala اlه alay slam markaasuu ku yidhi nebi yaa rasuulla rasuulka allow ayu nnaasi axaqu bixusni saxaabatii ayu nnaasi axaqu bixusni saxaabatii saxaaba huna bimacnaa asuxba kama qaala imaam nawawi raximah allahu tacala siduu ugu sharxay ugu fasiray kelmadda dadka keebaa ugu xaq mudan yani bixusni saxaabati inaan suxbad wanaagsan aan kula dhaqmo oo aan wanaajiyo keebaa dadka ugu mudan qaala ummuka hooyadaa buu nbig nebiga yidhi sala alla alay slam qultu huma man qaala ummuka qultu huma man qaala ummuka saddex jeer buu nebigu uu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa markii afraad ee abu hureyra uu su-aasha nebiga sala allahu alay slam ku celiyey uma man uu ku yidhi qaala abuuka aabbaha markaa yani xaqii hooyada ayaa aada loo weynaysiiyey oo saddex jeer baa la carabaabay aabihii baa lagu xigsiiyey mar afraadkii la sheegay bimacnaa xaqa labada waalid ay leeyihiin waad ka fahmi kartaa aayadaha qur-aanka iyo axaadiistaasi muxaadaradan maantana uumaynaan talagelin inaynu sardino oynu soo taxano oynu sheegno aayadaha faraha badan iyo axaadiista faraha badan ee lagaga waramay xaqa labada waalid ay leeyihiin laakiin waxa muxaadaradana ay ku wajahantahy oo ka hadlaysaa sida salafkii ummaddu ridwaanullahi tacaala calayhim ay tarjumad camaliya waaqicooga ay ka muuqatay ay ugu sameeyeen dhaqan wanaagsan oo labada waalid ay kula dhaqmeen islaamkuna ayuha alikhwa walakhawaat cinda asalaf kumuu koobnaynoo keliya umanina fahmin in nusuusta la xafido ama cilmiga la weeleeyo keliya umay fahmin addiinu cinda asalaf wuxuu ahaa in diinta la fahmo cilmiga la barto dabeetana lagu dhaqmo masalada in cilmi badan la ururiyo ama qur'aanka la xafido oon lagu dhaqmina waa ishkaaliyad waxay ka mid tahay ishkaaliyaadka mujtamacaadka muslimiinta maanta wajahaysa waxaad arkaysaa yani madaaristii qur'aanka oo meel walba ku faaftay carruurtii qur'aanka la xafisiinayo wa haadaa wax fiican weeyi laakiin jaanibka tarbawiga ah caruurta marka qur-aanka la xafidsiinaya waa in loo raaciyo in la fahamsiiyo in qur-aanka la xafdiya inuu baahay ku dhaqan oo hadhow markay koraan ay teenage noqdaan ay caqliystaan ay qaangaaraan ay baaligiin noqdaan qur-aanka waa inay ku dhaqmaan oo diintani ay noloshoodii ay ka muuqato markaa salafki ridwaan ullahi tacaala calayhim awalan qabla kulli shay waxay ka cabsan jireen inay cilmiga weeleeyaan inay qur-aanka xafidaan oonay ku dhaqmin ilaa waa mas-uuliyad weeyaane kulamaa aada cilmi sii siyaadsato kulamaa aada qur-aan sii xafido ama axaadiista nebiga aada sii barato ama fiqiga aada barato waxay mas-uuliyadaadii way sii kordhaysaa waxaa lagaa doonaya lagaana dalbaya inaad diintani aada ku dhaqanto ood waaqicaaga aad ay ka muuqato walidaalika ayaa waxaan doonaynaa bal in waaqiceenan maanta aynu ku noola intaynu ka dhex baxno aynu waaqicii salafka aynu dib ugu noqono aynu eegno say waalidka ula dhaqmi jireen sayba arrin aygu ahaayeen dabeetana min khilaali daalika waxaynu arki karnaa farqiga weyn iyo boonka shaasica inoo dhexeeya inagiiyo salafkii taasi ay muxaadaradu ay ku wajahantahy oo qisas baynu soo sardayna aynu sheegaynaa ka tarjumayay siday salafki ridwan ullahi tacala calayhim ay ula dhaqmi jireen waalidiintooda ay ula dhaqmi jireen waxaynu ognahay ayuha ikhwa akhawaat waalid walbaaba wuxuu ka rajo qabaa oo filanayaa marka isagu da' noqdo ay ilmihii usoo koriyey inamo iyo hablo wiilal iyo gabdho wuxuu ka rajaynayaa inay u wanaagsanaadaan oy qool fiican ay kula hadlaan oy ficil fiican ay kula dhaqmaan oy tasarufaadkoogu wanaagsanaado u naxariis uu caruurtiisii ilmihiisii uu ka helo laakiin waxaa dhacda mararka mararka qaarkood ilahay dhammaantiin ba inaga nabadgeliyo inagii muslimiinta dhan ba in waalidiinta qaarkood ay la kulmaan wax lama filaana oona meesha soo dhiganba oo ah in ilmihii ay soo kariyeen ay cuquuq la yimaadaan oo mararka qaarkood yacni waalidkii noloshiisii ay dhibi ka buuxsanto markii uu oday noqday markay hooyadii islaan noqotay ay rajaynayn inay nastaan amaba cibaada ay tafaruqaan ama ay nolosha iskaga raaxaystaan ayaa waxaa ku bilaabmaysa dhibaato lama filaano oo inay filanayn oo xalkee kaga timid min amarati fuaadihi aabbihii kaga timid hooyadii min amarati fuaadihaa kaga timid ila ilmahani waa midhihii quluubteenna weeyaan marka waa arrin lama filaana weeyaan nasal allah caza wajal in dhammaanteenba inaga nabadgeliyo waalidiinta carruurtoodu ay caaqiinta ku noqotayna ilahi subxana wa tacaala soo hanuuniyo oo xaqa fahamsiiyo allahuma sal ala maxamed ayuha alikhwa walakhawaat yacni ninkan dhalinyartii ama inantan dhalinyartii waxaa loo baahan inay fahmaan in quwadan iyo xooggan iyo caafimaadkan iyo nashaadkan iyo firfircoonidani aanay meesha iska iman waxa ay ku timid yani bacd allahi caza wajalla ilaahay baa fadliga loo celiyaa waxa weeyaan awalan noloshan waa nin yahow ama ina yahay waxaad ku timid yacni aabbaha iyo hooyadaa baa ku dharay iyagaa kusoo koriyey maalin baa jiray jirtay aad daybar aad xidhanaysay hooyadaa intaa calooshay kugu siday way kula soo tacabtay way kula soo daashay xusuuso maalmahaasi oo waalidka haloo camal falo haddaan iska gudagalno tusaalooyinkaasi xaqiiqatan waxa ku qaadashada mudan cumar bn khataab radi allahu tacala canhu od garanaysaan man huwa cumar ayaa waxa uu yidhi ibkaau lwaalidayni min alcuquuq ibkaau lwaalidayni min alcuquuq in labada waalid laga oohiyaa waa caaqnimo oo waxaa dhacaysa yani in uu ilmihii aabihii iyo hooyadii kaga oohiyo بqول qاaله أو بفعل فعله أو بتصرف dhaqنuu ku dhaqmay xaqay ku lahay inuu siin waayey yani caruurtuna inay masaladaasi ay u fiirsadaan weeyaan yani markaad hooyadaa ka ohinayso marka qaarkood in hortaada ka hoydaa laga yaaba tasarufaadkaaga xunxun aawadeed hadalka foosha xun ee aabbihi hooyo aad ku hadlayso inay hooyadaa hortaada ku oydo ama xitaa hadday ooyi weydaba markay qolkeyga ay ku noqotay gasho inay oydo ayaa dhici karta waalidka oo laga oohiyaa waxa weeyaan waa waa caaqnimo loo baahanya in qofka mu'minka uu ka taxadiro oo loo baahanya inuu ka fogaado abu hureyra radi allahu tacala canhu qisadiisa taqaanaani siiyo hooyadii waa tii aan muslimadda ahayn markii hore nebiga ayuu yimid sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah udcu liummi aba hureyra ah, liummi abi hureyra ah, abu hureyra hooyadii u ducee buu nebiga ku yidhi sala allah alay slam abu hureyre hooyadii duceeyey muslimad may ahayn nebigii baa u ilaahow hanuuni abu hureyre hooyadii gurigii markuu kusoo noqday waa kii helay hooyadii oo oo muslimtay oo islaama marka abu hureyre radi tacala canhu dabcan wuxuu la jeclaa hooyadii waana idin diilo waalid iyo walad walad walba oo wanaagsan oo saalixii ay jecel yihiin yani yaan jeclayn in waalidkaagii iyo waalidiintoodii iyo duriyadaadii iyo carruurtaadii iyo rag dumarba inaad jannada aad kula kulanto abu hureyre taasuu doonayay si aawadeed ayuu nebiga uu yidhi ila nebiga alla sal slam u ducee eh, abu hurayre hooyadii inuu ilahay hanuuniyo eh, baar buu ahaa wuu samafeli jiray ilaa la yidhi mar allaale markuu guriga ka baxaayo abu hurayre radi allahu canhu albaabka hooyadii ayuu ishortaagi jiray suu salaami jiray assalaamu calayki waraxmat ullahi wabarakaatu sayiduna saasay ugu jawaabi jirtay assalaamu calayka waraxmat ullahi wabarakaatu ya ummi ta wuxuu odhan jiray intaanu bixin ayuu odhan jiray yacni ilaahay ha kuu naxariisto hooyadeey kama rabbaytani saqiiraha si aad ii soo korisay anigoo wiil yara ilahay kugu naxariisto aad soo korisay nicmadiiba xusuusan yihi ismuu ilaabin sida kuwa badanoo maanta nool carruurta ah ay iska ilaabayaan e, siday hooyadii ula soo daashay sida aabihii uula soo daaray in juhdigii lagu bixiyey dadaalkii lagu bixiyey sidii loo dhaqay iyana waxaa ku ohan jirtay Eh, raximaka allah adigana ilaahay oo naxariisto sida aad baari aad igu tahay anigoo weyn oo magaranaysaa da'ah cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa isagana waxaa looga soo wariyey hooyadiibaa waxay weydiisatay biyo ayay ka dalabtay biyo ay cabto fii ixda layaali habeenada qaarkood dabeetana cabdillaahi radia canhu fadahaba liyajii'a bilmaa'i biyihii buu tegey oo wuu soo qaaday falamaa ja'a wajadaha naa'ima markii hooyadii u yimid ayaa wuxuu arkay iyadoo hurda ayuu hooyadii u yimid fawaqafa bilmaa'i cinda ra'siha xata sabax ilaa waa berigii aroornimadii ya ayaa hooyadiibuu koobkii biyaha ama weelkii biyaha ku siday ayuu la ag taagnaa waayo wuxuu isiri haddaad kiciso wuxuu ka baqanayey iscaajaha inuu hurdadeeda ka qashqashaado ayuu ka cabsanayey ha iska hurda buu yidhi haddii biyaha la tagana wuxuu ka cabsanaya intay kacba ay tiraa biyihin meeyaan waad arkaysa ayuha ikhwa alakhawaat yani madaa xirsihim heerka uu joogay dadaalka ay ku dadaalayeen in labada waalid ay u baariin ay u noqdaan oo qowl iyo ficilba xitaa salaanta aad waalidka salaamaysaa ayuha alakh wa ayatuha alukht waxa weyn waa ixsaan falid lagaga baahanyay inaad ku dadaashid cabdullaahi bn cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu oo dadkiina dalabatulcilmiga aad ah taqaanaan siduu ugu adadkaa ku dhaqanka diinta iyo raacitaanka sunnaha nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa ibnu dinaar baa wuxuu ka soo warinayaa cabdlahi cabdillaahi bni cumar oo fii ariiqi maka socday ayaa waxa uu la kulmay nin acraabiya fasallama calayhi ninkii acraabigahaa ah ayuu ma garanaysaa wuu salaamay marte wuxuu hebel hebel sooma tihid haa markuu salaamay ayaa waxa weeyaan dameer uu watayna fa actaahu dameerkiina wuu siiyey waaye wuxuu kaloo siiyey cimaamatan calaa ra'sihi cimaamad uu madaxa ku xidhan jirayna wuu siiyey bal u fiirso soo hebel hebel ma tihid aabbaasoo hebel muu ahayn ah, dameerkiibu fuul eh, cimaamadiisiina wuu siiyey ah, markaa ibnu dinaar baa wuxuu ku yidhi aslaxaka allah آه إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير وهم يرضون باليسير waa acraab wey waa remi inaad cimaamadii madaxaad ku xidhanaysay iyo dameerkii aad fuulaysay labadaba aad isku darto haddaad wax yar siin lahayd waxa weeyaan waa waa waa waa waa taasaa manaa magaranaysaa raali gelin lahayd markaa cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhu waa taanin ku in la xifdiyo oo la oo ma garanaysaa cilmi badan la yeesho keliya uma haysan waxay garanayeen xadiis walba oo nebiga ka maqlaan sala allah alay slam inuu baahan yahay tarjumad la tarjumo oo lagu dhaqmo marka xadiis wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allah alay slm rasuulkii alle ayaan maqlay buu yidhi ina min abari lbiri an yasila arajulu ahla wuddi abiihi ah, wuxuu yidhi ina min abari lbiri baarinimada ta ugu baarisan waxaa ka mid a an yasila arajulu ahla wuddi abiihi in ninku uu xidhiidhiyo dadkii aabbihii saaxiibada ay ahaayeen uu jeclaa markuu dhinto kadib marka wuxuu yidhi waina abaahu ah, waina abaah kaana sadiiqan licumar waina abaah kaana sadiiqan licumar ninkan aan cimaamadaydii iyo dameerkaygaan isku daransiiyeynaa waxa weeyaan aabbihiibaa cumar saaxiibkii ahaa waina abaah kaana sadiiqan licumar cumar buu saaxiibkii ahaa bal eega yacni ciddii ay aabbihii saaxiibka ahaayeenoo keliya ma xidhiidhinaayo wuxuu xidhiidhinayaa yacni cumar saaxiibkii ilmihiisii iyo inankiisii ayuu xidhinaya taasina waxay ku tilmaamaysaa ayuha alakh waayo ta alukht sida ay salafkii ay ugu dadaali jireen inay diintan ay u tarjumaan waaqic camaliya oo ishu ay aragto in lana dareemayo eh, cumar cabdicasiis eh, raximah allahu tacaala ayaa isaguna waxa uu yidhi haddaynu ka nimaadno saxaabadii wuxuu yidhi laa tusaaxib caaqan mid caaqa oo aabbihii ku xun oo hooyadii ku xun saaxiib ha ka dhigan ah, caaqan liwaalidayhi saaxiib weligaa ha ka dhigan waayo wuxuu yidhi yani seebuu adiga ku wanaajinayaa isagoo aabbihii iyo hooyadii caaq ku noqday haddaad aragto qof caaq ku ah hala saaxiibin iyo ka fogow mujaahid oo cabdillahi bnu cabbaas ardaygiisii ahaa ayaa waxa uu yidhi laa yenbaqii lilwaladi an yadfaca yada waalidihi idaa darabahu uma bannaana ilmaha wiil iyo gabadhba haddii aabbuhu uu doono inuu magaranaysaa uu edbiyo uu gacanta ku dhufto gacantiisa ha iskaga celin oo aabbe oo aabbe ha riixin maalinkaa maanta hooye ha iska riixin dabcan islaamku ma banaynaayo in ilmaha yani la abuuskareeyo wejiga laga dhaco ah, ah, laga garaaco dakharo magaranaysa lagu dhufto dhiig laga keeno lakiin mararka qaarkood waxaa dhici karta sidaan kusoo kornay in aabbuhu saasi magaranaysa ama garabka ama usaa uu kaaga dhirbaaxo wuxuu mujaahid leeyahay uma banaano ilmuhu inuu gacanta aabihii ama hooyadii sidaa iskaga celiyo waxa weeyaan haddii uu doono inuu maanta waxay gaadhay heerku yacni kuwa caruurta ka mida ilaahay dhammaantiin ba naga nabadgeliye in waxa weye miyaad arkaysaa aab wiil hooyadiisaa u riixaya miyaad wiil aabihiisaa u riixaya waxa weyn waa waxyaabaha cajiibkaa ee ilaahay in magangelye laga weydiisto u baahan wuxuu kaloo yidhi waman shadda annadara ilaa waalidayhi qofka indhaha sidaa ugu fiiqa indhaha ku taaga labadiisa waalid baari umaaha buu yidhi waman adkhala calayhimaa qofka waalidkii labadiisa waalid u sababa wax murug geliyana waa caaqbul indhaha ku taagin labada waalid caaqnimada ayay ka mid tahy waalid labadeeda waalid hooyadaa sidaa intaad nidhaha ku soo fiiqdo ah hala murmin aabbaha la murmin waxa weeyaan waayo taasi baarnimo maaha ha uu keenin aabbaha iyo hooyadaa wax murugeliya waayo haddii aad u keenta aabbihi hooye wax murugeliya waxa weeyaan waa caaqnimo waa wax ilaahay subxaana wa tacaala aanu raalli aanu ka ahayn ayuha alikhwa walakhawaat <clears throat> eh, haddaynu kusii socono tusaalooyinkaasi ka waramaya slafkii ridwan ullahi taala alayhim xaywa eh, ibnu shurayx caalim weyn buu ahaa xataa eh, alxaafid ibnu xajar fi eh, taqriib tahdiib ayaa waxa uu yidhi abu zurca almasriy hiqatun habtun faqiihun zaahid malin intuu iskugu daray yani taskiyadiisa waa xaywa ibnu shurayx waa abu zurca almasri la odhan jiray alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyay waa hiqa waa habt waa faqiih waa zaahid fadligaasoo dhan buuna yeeshay yani martabada yani haddii mar hiqa la idhaahdo waxa weeyaan waa nin meel sare ka gaadhay waxa weeyaan in cilmiga iyo werinta axaadiista nebiga nebiga sal slam faqiihna wuu ahaa zaahidna wuu ahaa xawo ibnu shurayx ayaa marka xalaqada cilmiga markuu fadhiyo dabcan markuu xalaqada cilmiga fadhiyo dee waxa weeyaan mi-aad min annaas baa la fadhiya yudawinuun waa yaktubuun cilmiga iyo axaadiista uu yeedhinayo ayay qorayaan oo way way dawinayaan ayaa isagoo ardaydiisii iyo culimmadii axaadiista ka warinaysay ee cilmiga ka qaadanaysa la dhex fadhiyaa ayaa hooyadiiba usoo geli jirtay xalaqaday ugu soo geli jirtay qomi axay way bay kuran jirtay kac maxay ugu yeedhaysaa yani xaqiiqatan yani haddaan misaalka haddaan idin soo taqriibiyo oo idin soo dhoweeyo waxa weeyaan waa sheekh weyn ama macalin weyn ama brofeseer classroomkii ku jira oo ardaydii deriskii siinaya oo hoyadi usoo gashay bal waxa weeyaan yani brofeseer uma dhow xaywa waayo waxa weeyaan ibnu xajar baaba inale wuxuu ahaa hiqatun habtun faqiihun zaahid baa layidhi hiqatun habt waa taskiya aad iyo aad u sarraysa ninka heerkaa cilmiga ka gaadhay iyo warinta uu warinaya cilmiga ayaa isagoo xalaqadiisa dhex fadhiga ayaa intay hooyadii usoo gasho ayay odhan jirtay qoom yaa xaywa waxaa laga yaaba intaad isleediin imanka talo hooyadii maxay ku odhanaysaa acim addajaaj bay ku odhan jirtay fa alqi shaciira lidajaaj orodoo Eh, digaaga digaag bay lahayd digaaga digaaggii wax sii digaaggii maanta wax waxmaynan siina midhaha sii digaaga dabeetana xalaqadiisuu ka tegi jiray waa si uu u folo wixii hoodii amartay billaahi calaykum yani ila tasawursada oo khayaalkiina soo geliya yani mashhadkaasi iyo muuqaalkaasi ayuha alkhalkhawaat caalimkaa weyn ee sidaa loo ammaanay ee hooyadii ay u imanayso isagoo xalaqada dhex fadhiya cilmiga ay ku leedahay qom maxay ugu yeedhaysaa ordo digaaga xusay maya kamuu keeni jirin eh, laa ma odhan jirin hybodergrain ma odhan jirin faysiska fayskiisa iyo wejigiisa ma bedeli jirin sida carruur badanoo maanta nool lagu arkay eh, jacfar alkhuldi eh, wadaadkana bal dhegaysa wuxuu ahaa zaahid buu ahaa ista'dana ummah fi rixlati ilaa qutayba hooyadii buu ka idan dalbay inuu qutaybe cilmi ka doonto oo adunnu waa qutayba ibnu saciid imaam weyn oo imaam muslim mashaayikhdiisa ka mid ahaa ayaa hooyadiibuu ku yidhi hooye waxaan doonayaa inaan qutaybo u cilmi doonto hooyadii idan maysiin waxay tihi tegi maysid amarkii hooyadii buu qaatay ma tegin qutayba ibnu saciid baanu degaya waayo waxa weyaan waxaanu garannaa yani culimmada xadiisku waxay odhan jireen annuzuulu shumun annuzuulu shumun yacni eh, inaad sheekh aad haleeli weydo uu kaa hor dhinto dabeetana aad ardaygiisa aad ka wariso cilmiga ood ardaygiisii aad arday u noqoto shumi bay u wax baas bay u bimacnaa waa maxay waxa weeyaan halkaad sheekha ardaygiisa adugu aad arday ugu noqon lahayd dadaalo waxaad doontaa inaad sheekhiisa aad cilmiga ku aad uga qaadato ood isaga ka wariso ood xalaqadiisa tagto si isaga iyo ardaygiisu aad isku martaba aad u noqotaan walidalika waa taqaanaan yani sidaa ay culimmadu masaladaasi ay ugu dadaali jireen ay u safri jireen shureex raximah allahu tacaala waxaan ujeedaa in jacfar alkhuldi eh, hooyadii baa ku tiri ma tegisid anaa kuu baahan eelo joog oo maanta carruuraheenan oo mid scholarship uu ka helo ma garanaysaa harvard adigoo portland maanta jooga ama uyeel ama ama stanford jaamacadaha waaweyn ee la yaqaano scholarship uga yimaado dabeetana u waalidka ku yidhi tegin anaa kuu baahna ilmaha waxaa ku waajiba inuu inuu waalidkiisa maqlo inuu waalidkiisa maqlo marka waxaa la yidhi uma maatat markay hooydii dhimatay ilan hooydi tidhi ha tegine ayaa waxa weeyaan fa ilaa khurasaan weli waxa niyadda ku hayaa qutayba ka gaar qutayba dhiman oo cilmiga ka wari oo waxa weeyaan ardaydiisa cilmiga ha ka qaadane adigii ardaydiisu isku martaba noqda dhinaca riwaayada uma uma wasala ilaa balkh magaalada balkh oo maanta waxa la yidhaha misaar shariif afghanistan bay ku taallaa shimaal afghanistan bay ku taallaa ayaa markuu gaadhay ayaa waqad maata qutayba waxa qutayba wuu dhintaa qutayba wuu dhintay sheekh aad u socotay wuu dhintay dabeetana waxa weeyaan yacni qutaybe oo uu seegay oo cilmiga uu ka qaadi oo xadiiska ka warin waayey ayaa way way ka tacsiidin jireen taasaa tacsiid loo haystay way ka tacsiidin jireen li'annahu qutaybe kamuu soo gaarin eh, marka wuxuu wuxuu odhan jiray eh, jacfar alkhuldi eh, hadihi hamarat alcilmi waa midhaha cilmiga taasi inii ikhtartu rida alwaalidaah waxaan doortay hooyaday raalli ahaanshaheega ayaan ka doortay inaan quteebo mar hore u yimaado waa tii igu tiri ha tegin fa cawadahu allahu cilman khaziiraa ilaahayna wuxuu iigu yacnii iigu bedelay cilmi badan nacam quteybo wii dhaafay oo wiiga hor dhintay laakiin anigu ikhtartu rida alwaalida hooyaday raalli inay iga noqoto ayaan ka doortay taasi laakiin ilaahay ima dayicin ee facawadahu allahu cilman haziiraa cilmi fara badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu igu bedelay waxaana hubaala qofyow muslimkii ogow mar walba ood raallida yacni waalidka aad dalabto adduyada waxba kugu seegi maayaan ilaahay baa khayr badan kuugu bedelaya xataa masaaisha xasaaska ah hadduu aabbahay hoyda ay ku dhahdaan gabadhaas laheyd guursaha guursan hadduu ku hadday ku dhahdaan oo hooya ay iskaa hortaagto ama aaba raalli ka noqon haddaad aabbahayo hooyadaa maqasho ilahay khayr badan buu kugu bedelaya saheedgal haddii ay waalidiinta kugu dhahdaan ha ood iyaga aawadood aada uga joogto waxa weeyaan khayr buu ilahay kugu bedelayaa taa qaacido noloshaada ka dhigo ah, qaacido ka dhigo waxaad uga tagtay labada waalid raalligelintooda aawadeed khayr badan buu ilahay kugu bedelaya <clears throat> talqa ibnu xabiib <clears throat> kaana laa yamshi فوق بيت وأمه تحته إجلالا لها يعني طلق بن حبيب guri ay saqaf ay hooyadii hoos fadhido marnaba ma dul socon jirin ma dul socon jirin waayo ayuha alikhwa alakhawaat wuxuu ka xishoon jiray inuu dul socdo inuu dul socdo yani guri ay hooyadii yani in ay ku hoos jirto waa masalo yani xaqiiqatan loo baahan yahay oo la fahmo yani ijlaalka waalidiinta la siinayo eh, axad alculamaa ayaa inankiisii baa dhintay inan baar buu u ahaa kolkaasaa markuu dhintay buu yidhi ilaahayow wixii taqsiiree u dhinacayga ka kale waan ka saamaxee wixii xaggaaga ku gafay ilahu ka saamaxa markaasaa la weydiiyey oo la yidhi kayfa kaana biruhu bik baarinimadiisu say ku ahayd inankan aad u ducaynayso wiilkaagana u ducaysa markuu kaa horooy ka hor dhintay maxay ahayd wuxuu yidhi weligii buu yidhi muu yani haddii habeen uu ila socdo ilaa kaana amaami wuu ii hor socon jir habeenka waa maxay marka mugdiga adaabaha la socoto aabihii la socdo wuxuu ka cabsanayaa in wax soo hujuumaan markaa waxaa soo hujuumaya adiga ha ku dhacaan buu isleeyey si aanu aabbaha dhib u gaadhsin hadduu maalin ila socdana markaa maalinta waxba lagama cabsanaye ilaa kaana waraa'ii gadaashayda ayuu socon jiray imuu garab socon jirin imuu hor socon jirin ixtiraaman wa ijlaalan liabihi saqafana hoostiisa fadhiyana weligii ma fuulin bimacnaa hadduu gurigu laba daabaq yahay daabaqa sare weligii ma fuuli jirin haddaan anugu aan hoostiisa fadhiyo ayoa alikhwa alkhawaat yani waad dareemaysaan yani sida ay dadkani ay ugu dadaali jireen yani baarinimada ay labadooda waalid ay baarka ugu ahaayeen ibnu cawl almuzani ayaa waxaa layidhi naadathu ummuhu yowman faajaabahaa waqad calaa sawtuhu sawtahaa ibnu cawn ayaa naadathu ummuhu yowman hooyadiiba maalin u yeedho tiri kaalay bay ku tiri faajaabahaa dabeetna wuu ajiibay waqad calaa sawtuhu sawtahaa deena wuxuu doonayaa inay maqashee codkaygii codkiisii baa ka sarreeyey codkii hooyadii fanadim uu ka murugooday calaa daalika arrinkaasi in codkiisii uu ka sarreeyey codkii hooyadii wa actaqa raqabatayni mujarad eeg ayo akhwaad kuma odhan hadhow baan ku iman doonaa iskamuu dhigin si aanu maqlayn sida carruuraha zamankan kuwa nool qaarkood ay sameeyaan oo aabbiya hooyadu afar jeer shan jeer lix jeer ay u yeedhayaan aanu ajiibayn y wuu ajiibay laakiin codkiibu kor u qaaday wuxuu dareemay in codkiisu codka hooyadii ka sarreeyo taasuu ka marugooday min ajli daalika ayaa laba qoorood ah laba addoon ayuu xoreeyey subxaan allah qiso cajiibayana waxaa la yidhi nin reey min ahli yaman ah ayaa hooyadii buu soo xambaaray markaa way xajihiisay fa yatuufu biha xawla albeyt ah, waxaa weeyaan kacbada ayuu kula dawaafayey hooyadii ah, marka isagoo saasiya ayaa wuxuu arkay cabdillaahi ibnu cumar buu arkay baleeg yeman buu ka yimid hooyadii dhabarka ku sidaa imika hooyada ama aabbaha ay nool yihiin oy tamar yar yihiin dee waxa weeyaan kuraasi baa jirta wiil jeris baa jira oo saasi loogu riixo mataalafteed ajir baa ku jira ajir weyn baa ku jira ah, ilaahay dhammaanteen bahayna waafajiyo inaynu waalidiinteena aynu khidmayno inu cibaadada aynu ku saacidno laakiin ninkan reer yamani hooyadii dhabarkuu ku siday cabdullahi ibnu cumar markuu arkay ayaa wuxuu yidhi eh, ataraanii addaytu xaqahaa buu yidhi ataraanii addaytu xaqaha waa nin hooyadii dhabarka ku sidee cabdillaahi ibnu cumarow ma u malaynaysaa in xaqii hooyadee ay igu lahayd inaan gutay cumarulkhaaa cabdillahi ibnu cumar baa wuxuu ku yidhi iska daa inaad xaqaygii gudatee maalintay foolanaysay ee uurka kugu siday xanuunkii ku dhacay in yaroo ka mid ah waxa weeye xanuunkii foosha kaa xitaa laftiisa maaha xanuunkii foosha o dhan maaha xanuunkii foosha in yar oo ka mid ah xaqay kugu lahayd maad gudan buu yidhi saasay u arki jireen raximahum allahu tacaala salafkii ummaddu mas'alada ah in labada waalid baari loo noqdo zayn alcaabudiin zayn alcaabidiin oo aynu wada garanayno waa cali ibnu xuseen ibnu cali oo cali bin abi taalib radi allahu tacaala canhu ayaa u ahaa maalinkaa maanta awow u ahaa wuxuu ahaa nin karam badan buu ahaa nin dadka u wanaagsan ayuu ahaa raximahu llahu tacaala xataa waxaa la yidhi ayuha alikhwa alkhawaat <clears throat> waxaa la yidhi zayn waxa uu ku dadaali jiray inuu dadka masaakiinta iyo dumarka araamisha ah iyo inuu caawiyo oo wax siiyo ayuu ku dadaali jiray Eh, ilaa la yidhi markii la maydhaayay meydkiisa ayaa dhabarkiisa ayaa waxa lagu arkay dildilaac markaasa waxaa la gartay in dildilaacaasi ugu dhacay yacni kiintaaladii iyo magaranaysaa alaabadii uu dhabarka ku qaadi jiray daqiiqda iyo saliidda habeenkii ayaa dadka reer madiina kuwa baahan ee masaakiintii foqoradii dumarka yacni laga dhintay ayuu guryahooga ayuu hordhigi jiray waay ninkaasi ayuu ayuuhaa waa ninkii lagu ammaanay ee lalahaa idaa ra'athu qurayshun qaala qaa'iluhaa ilaa makaarimi haada yantahi lkaramu oo karamkiisa iyo magaranaysaa deeqsinimadiisa iyo sharaftiisa saasii loo ammaanayay ninka saasi raximahu llahu tacaala zaynulcaabidiin waxa weeyaan waana ninka hele qasiidada macruufka ah ee laysa alghariibu hariib ashaami walyamani ninka qasiidada ale weeyaan caabid buu ahaa ayaa waxaa loogu yidhi waxaa la yidhi hooyadiibuu baar u ahaan jiray hooyadiibuu aada u saacidi jiray oo uu jajabnaa kolkaasaa lagu yidhi waa digan sidan hooyadaa ugu jajabane ee ugu ixsaan samaynaye u wanaagsane kumaanu arag adigoo hooyadaa sixni wax kula cunaaya maxaadin hooyadaa sixri waxood aanad ula cunine sixinkeyga saxan aan ahayn aad wax ugu cuntaa bal dhegeysta wuxuu yidhi wuxuu yidhi akhaafu an tasbiqa yadii ilaa luqmatin nadarathaa ummii ilayha waxaanan hooyday aan sixi aanan wax loogu aanan ugula cunayn akhaafu an tasbiqa yadii ilaa luqmatin nadarathaa ummii ilayha yani kaba soo qaadba sixnayba haddaan hoyada wax kula cunaayo buu ku leeyi yacnii luqmad waslad hilibah inaan qaato ayaan diidayaa ay hooyday ay eegtay iyadoon wala way way ka fikirtay wasladaa qaado a ah, waslad hiliba ama wax kaloo saxanka ku jiray oo hooyday eegtay ilan kama hadlayse inay gacanta aan ku qaato oan cuno ayaan ka baqanayaa bushi taasoo caaq u arkaya bilahi calaykum eega qaar baa maanta hooyadaa lacag kaaga bahantay masruuf kaaga bahantay waalidkaa uu dayacan yahay maalinkaa maanta ah yani hooyadaa ay dayacantahay oo iyaguna lacagtii ay ka farabadatay qaar baa jira yani mar allaale marka ay guursadaan ayaa waxa weeyaan gabadhaasaa qaadanaysaa oo hooyad bay ilaabiyaan zaynulcaabidiinna wuxuu ka cabsanayaa oo keliya in xitaa luqmad ay islaheed hooyadii qaado oo ay eegtay isheedu ay ku dhacday inuu ugu horreeyo gacanta uu kaga qaato ayuu diidaya ayuhal khulkhawaad eh, salaaddii maqrib baana soo haysa masaa'ishana waa masaa'il fara badan eh, laakiin aan ku soo gebagabeeyo eh, dhowr qiso oo iyaguna ka qayb qaadanaya fahamka loo baahan yay fahno xaqa weyn ee waalidku inagu leeyahay maxaadinu siriin ibnu cawn baa soo warinaya maxamed ibnu siriin ayaa wuxuu yidhi ana rajulan dakhala calaa muxamedin wa cinda ummih maxamed ah, ibnu siriin waad garanaysaan yani taabicigii weynaa muxadidkii weynaa ayaa wuxuu yidhi oo xafsa ibnu siriin walaalkeed weeyaan waad garanaysaan ana rajulan dakhala calaa muxamedin wa cinda ummih maxamed ibnu siriin baa nin baa usoo galay isagoo maxamed hooyadii uu la fadhiyo markaasaa uu la yaabo waxa uu yidhi eh, eh, eh, maxaa yani ku dhacay maxamed maa shanuhu buu yidhi maa shanu muxamed waayo maxamed markuu hoydii la fadhiyo waxa weyan tawaaduc ayuu muujin jiray saasuu fadhiisan jiray sidii qof xanuunsanayo oo kale markaa ninkan usoo galay wuxuu moodayaa inuu maxamed xanuunsanaayo kolkaasuu yidhi maa shanu muxamedin yani min tawaaducihi wa khuduucihi bayna yaday ummeh khuduuca iyo tawaaduca iyo yani siduu isku miskiininaayo inuu hooyadii markuu hor fadhiyo yani waxaan maqlay culimada masaarida sheekh usama bin cabdulcaiim usama bin cabdulcaiim eh, sheekhaasi ayaa waxaa la yidhi waa nin weyn waa oday weeyaan imanka waxa hooyadii markay nooleed weligii isha kuma fiiqi jirin hoos buu eegi jiray markuu hooyadii ula hadlaayo saas weeyaan qolkaasi <clears throat> marka waxaa lagu yidhi eh, haakadaa yakunu cinda ummihi ah, haakadaa yakunu idaa kaana cinda ummihi mar walba hooyadii ula fadhiyo maxamed ibnu waa niman culimoa oo waaweyn oo khiyaara oo ilahay karaama siiya oo ilahay sharufay haddana waxa weyan waxay garanayaan waalidka oo loo tawaaduco waxa weeyaan lugahay ka dhunkanayaan madaxay ka dhunkanayaan ah saasi waay eh, saasuu ahaan jiray baalid <clears throat> eh, waxaa la soo wariyey laba ninoo saalixiin ah ayaa midkood habeenkii intuu hooyadii ag fadhiisto ayaa labada ah, lugood cagaha ayuu u masaajeyn jiray masaajo tadliig buu ugu samayn jiray ah, waa hooyadii ku kalena ee qiyaamuleyl ayuu geli jiray oo habeenkii buu salaada u tukan jiray kolkaasi waxaa maalinka maanta ah kii hooyadii habeenkii oo dhan lugaha u duugaayey ee u masaajeenayey ayaa lagu yidhi sida walaalkaa u tukanayo habeenkii qiyaamaleylka u tukanaayo adiga maxaa qiyaamaleylkii kuu diiday maxaana qiyaamaleylka aanadu tukaneen wuxuu ugu jawaabay uu yidhi waxa weeyaan inaan hooyaday aan cagaha aan u duugo aan cagaha u masaajeeyo aan hooyo u khidmeeyo ayaan ka jecelahay in aan qiyaamleyl aan habeenkii aan tukado ayarqu lkhawaad dabcan waxa weeyaan yani salafkii iyo xayaatadoodii lasoo dhammayn kari maayo iyo in amhilada iyo xikaayaadka cajiibka ah ee inagu dhiiri gelinaya in aynu ku dayano ayaa waa kuwo la gobi kari maayo lakiin waxaan rajaynaya saadii maqrib bayna haysaa waaba eedaamay inaan intaa kusoo gebagabeeyo laakiin ilaa maantana culimmadu way jiraan oo waa magaranaysa waxay talo ay ku dhaqmaan way ku daydaan salafkii inagana waxaa lainooga baahanya yo ikhulakhawaat in aynu yacni aynu ku dayano salafkii ridwaan tacaala calayhim oo aynu kaga dayano wax walba oo noloshoodii ahaa in khaasatan mawduucan aynu maanta ka hadlayno oo ah sidii labada waalid loogu ixsaanfali lahaa sidii loo wanaajin lahaa ixsaanfalka waalidkuna kuma xidhna weyni iyo yaraan kuma xidhna mar walba waalidkaagu xaq buu kugu leeyahy haddii labadaadii waalid nool yihiin ama midkood nool yahay ku janno tag oo u ixsaan fal nasal allah jala wacalaa inuu waalidiinteenna intii dhimatay inuu u naxariisto inta noolna inuu cizi iyo sharaf iyo cibaado wanaag uu ilaahay ku noolaysiiyo dhammaanteenna ilaahay subxaana watacaala tacaala inagii axbaabteenna iyo waalidiintii iyo waalidiintoodiiba ilahay alfirdows inuu ilaahay nagu kulmiyo ayaanu ilaahay aanu ka baryaynaa waxaa ilahay subxana wa tacaala aan ka magan gelayaa inaan anu dadka xusuusiyo wax aniguna aan naftayda ilaabo jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu